bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali اllahuma wslm clى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin ama bacd fayqul اlxaafiظu raximah اllahu tacala وcan caaئiشha radi allahu canha qaalat ra'aytu rasuula اllahi sal ه alay wasalam yusalii mutarabbican waxaan malinaya halkaasaan joognay caaisha waxaa laga warinayaa radia allahu canha qaalat inay tidhi ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sal lay wasalam rasuulkaan arkay yusallii isagoo tukanaya mutarabbican xaal uu yahay mid afaraystay rawaha waxaa wariyey xadiidka isaga annasaa'iyu nasaa baa wariyey wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata ibnu khusayma xadiikaas kadalika waxaa kaloo soo saaray oo nasaa la wariyey alimaam اlbayhaqi fii sunani bagawi fii sharxi الsunna iyo xaakim fi اlmustadrak kadalika ibnu khusayme iyo daara quطni ayaa soo saaray sanad صaxiixayna ku wariyeen xadiidkuna waa sugan yahay sida muxadiثiintu ay u badan yihiin alimaamu النasaa'i xadiidka markuu wariyey kadib wuxuu yidhi laa axsabu hada alxadiida ilaa khaطأan xadiidkan uma malaynayo inuu gaf yahay mooye wax kale uma malaynayo buuri bimacnaa wuxuu ishaarayaa xadiidka daciifintiisa laakiin hadalkaas alimaamu النasaa'i caleyh raxmat ullahi uu xadiidka ka yidhi waa la radiyey oo waxaa ka jawaabay culimada xadiidka sida ibn cabdilhaadi iyo xaafid ibn xajar iyo keyrkoodba waxay leeyihiin hadalka nasaa-i sax ma aha xadiidkuna waa sugan yahi waxaa saxiixiyey xaakim calaa sharti shaykhayn dahabina waa ku waafaqay kadalika ibn xajar iyo keyrkood way saxiixinayaan albanina wuxuu leeyahay waa saxiixun calaa shari muslim calaa sharihima ma ah xadiidku marka waa sugan yahi waxay leedahay caaisha nabigaan arkay sal lay slam oo tukanaya mutarabbican diraayada iyo fiqiga xadiidka laga qaadanay wuxuu yahay in fadhiga lagu tukan karo haddii salaadu ay tahay salaad waajib ah ruux wuxuu fadhiga ku tukan karaa markuu istaagga kari waayo sidaana waxaa ku tusaya xadiidkii cimraan ibni xusayn radi allahu canh kaanat bi bawaasiiru fasa'altu rasuula allahi sal lay wasalam waxaan qabi jiray buu yidhi cudurka loo yaqaano baabasiirka markaasaan nebiga weydiiyey sal lay wasalam markaasuu rasuulku wuxuu yidhi wuuhi salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan haddaad kari karto taagnida ku tuko haddaad taagnida kari weydana fadhiga ku tuko fain lam tastatic facalaa janbin fadhiga haddaad kari weydana adoo dhinac u jiifa tuko buu nabigu sal lay slam bukhaari baa soo saaray ayib salaadda waajibka markaas istaaggu waa laazim waana soo marnay istaagga markii la kari waayo umbaa la fadhiisan karaa allahuma hal masaley culimmadu ka doodaano haddii imaamkaagu fadhi ku tukanayo ma la fadhiisanaysaa mise taagnimaad ku tukanaysa oo masale khilaafiya xaadiis ay culimmadu fahamkeeda ku kala tageen baa ku soo aroortay taasi waa salaada waajibka amaa salaada naafilada iyo sunnada ah ayada fadhi baa lagu tukan karaa adoo kari kara istaagga adoo istaagga kari kara baad fadhi ku tukan kartaa salaada hadday sunnata sidaana waxaa ku tusaya xadiidu caaisha fi saxiixayn laakiin ajirkii aad heli lahayd markaad taagnida ku tukato niskii baad helaysaa markaad fadhiga ku tukato laakiin salaaddu waa ansaxaysa xataa adoo kari karaba ad fadhigiisa ka tukan karta laakiin ajirkan baa kaa nustaamaya cidda ayna ajirku ka nustaamaynin oo fadhiga hadduu ku tukado aynan ajirku ka nustaamaynin waa nebi maxamed oo keliya salawatu rabbi waslamu caleyh sida xadiis kutusayso laakiin dadka intooda kale salaadda fadhigu xagga ajirka waxay la tahay waxay u dhigantaa salaadda taagnida niska ayb xadiidku waxaa kaloo inoo faa'ideeyey ruuxuu markuu fadhiga ku tukanayo ama salaad waajib ah oo uu istaaggeedii kari waayey ha noqoto ama salaad sunna aba ha noqotay markuu fadhiga ku tukanayo qaabkeebuu u fadhiisanaya xadiidku sifada iyo kayfiyadana waa inoo sheegay kayfiyada uu sheegay waxa weeyaan waa tarabuca tarabucna waxaa la yidhahdaa an yadumma saaqayhi ilaa fakidayhi wayajlis calaa maqcadatihi waa inuu dhudhummadiisa bawdooyinka uu u dumo labada dhudhun ayuu labada bawdo hoostooda gelinaya intuu isdhaafiyo sal muggiina waa u fadhiisanaya jilbuhuna way taagmayaan oo macnaha waxa weeyaan kor bay u yara taagmayaan dhudhummaduna hoos bay gelayaan salkana waa ku fadhiisanaya tarabuc baa la yidhahda waa intaas waa sida qaabka inta badan ragga u fadhiista ah, inaad salka mugdigasalka ku fadhiisato labadaada dhudhanna aad geliso labada low labada bawdaan dhehila labada bawda hoostooda aad geliso labadii lowna markaasi ay soo taagmaan sidaasaa waxaa la yidhaahdaa tarabuca la yidhahda saasuu marka nebigu u fadhiisan jiray sal lay slm tarabuc waxaa loogu magacaabay bay dhahaan liannahu jacala asaaqa waalfakida arbacan labadii dhudhun iyo labadii bawdo baad afar ka dhigtay markaad saa isu dhaafiso afar bay noqonaya saas daraaddeed ba waxaa loo yidhaahdaa jilsatu tarabuc baa la yidhahda waa lagu yani waxa weyaan dhudhubadoo la isdhaafiyo kadibna salka lagu fadhiisto kayfiyadaas in loo fadhiisanayo marka ruuxu uu fadhiga ku tukanayo ayaa waxaa qaba alimaam abu xaniifa maalik axmed ibnu xambal iyo alimaam shaafici fii axadi qowleyhi labadiisa qowl mid ka mida ah. adiga waxaad iska tidhaahdaa waa ra'yu ljumhuur culimada badankood saasay qabaan ayib waxaana xoojinaya madhabkaasi aar uu soo saaray alimaamu albayhaqi fii sunanihi can xumayd buu ka warinaya wuxuu yidhi ra'aytu anas bna malikin yusallii mutarabbican calaa firaashihi waxaan arkay anas ibnu maaligoo gogashiisa korkeeda ku tukanaya isagoo qaabka u fadhiyana ay tahay tarabbuc saas man xaafidku wuxuu leeyahay bukhaari baa kusoo saaray mucallaq marka sidaasay jumhuurtu u badan tahay xadiidku ku tusayo sheekh ibnu cusaymiin caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay tarabuca waxaa loo fadhiisanayaa meeshii aad taagnaan lahayd xaaladdii ruuxa taagnida kari kara uu istaagi lahaa qaabkaasaad adiga u fadhiisa rukuucda markii aad ka soo toostana qaabkaasaad u fadhiisa ayib xaaladda aad rukuucaysana ayadana qaabkaasaad u fadhidaa laakiin wixii intaa ka soo hadhay qaabkii kale salaada loo fadhiisan jiray baad u fadhiisanaysa oo maxay tahay maalan ataxiyaadkoo kale kii iftiraashka ee lugta la goglan jirayna markaad joogtana iftiraash baad u fadhiisan xaaladdii tawaruka oo sinta la goglanayo oo lagu fadhiisanayay markaad joogtana tawarug baad u fadhiisan laakiin marka aad tarabaca u fadhiisanayso waa xaaladii taagnida iyo xaaladii rukuucda iyo xaaladda ictidaalka ama intii kale mid walba wixii nusuusta kusoo artay xadiiska kusoo artay baad marinaysaa buli sidaas macnaha bacdu ahli lcilmi baa qaabab kale sheegaya laakiin xadiidku taasuu kusoo arooray wuxuu leeya imaam shawkani caleyh raxmatullahi markuu sheegay masaladu inay khilaafyi tahay kadib khilaafkaasi wuxuu ku salaysan yahay kee fadli badan ruuxu markuu salaadda fadhi ku tukanayo ma waxaa fadli badan tarabuca ma waxaa fadli badan inuu iftiraash u fadhiisto lugtiisa goglado ma waxaa fadli badan tawarugo inuu sinta dhigto saddexdaba ila waa la yidhi markaasu wuxuu leeyahay xagga keebaa fadli badan bay ku muransan yihin laakiin qaab uu u fadhiistaba inay salaada ku asaxaysa way isku waafaqsan yihin buui hadduu sidan u fadiistointaba salaada u asaxaysa laakiin kee fadli badan bay ka doodayaan buui sida raajix ay jumhuurtu ay qabtana waxaa fadli badan jilsada ama qaab fadhiisiga tarabuceen hadda soo damana xadiidku yimid macnaha an ibni cabaasin radi allahu canhuma ibn cabaas waxaa laga warinaya ana nabiya nebigu sal lay aslam kaana inuu ahaa yaquulu mid yidhaah sidaas daraaddeed ruuxu haddii uusan fadhiga awoodi kara dhulka inuu fadhiiso tarabuc u waa laga fiicanya inuu kursi ku fadhiiso hadduu tarabuca kari waayo fadhiga dhulka kari waayo marka fataqu llaha ma stadactum kursi iyo wixii uu ku fadhiisan karo marka waa ku fadhiisanay laakiin hadduu dhulka fadhiisan karo dhulkaa ka fiican an ibni cabaasin radi alahu canhuma ana nabiya nebigu sal ly slam kaana wuxuu aha yaquulu mid yidhaah bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda mid yidhaahda ayuu ahaa oo akhriya allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii rawaha waxaa wariyey xadiidkaasi alarbacatu afartii baa wariyey ila anasaa'iya nisaai mooye ayb wallafdu lafdigan meesha yaallana liabi daawuuda abu daawuud buu u yani labada kalena way la wariyeen tirmidi iyo ibnu maaja laakiin lafdigan hadda meesha ku qoran waa kii uu wariyey abu daawud wariyey waay ayib waxaad garan kartaa marka labada kale in lafdigoodu yaro khilaafsan yahay macnuhu waa isku mid laakiin inuu khilaafsan yahay baad garanaysa mar haddii loo yhahdo lafdu fulaan waay kuwa kale inay wax ku khilafsan yahin baad markaa kusoo baxaysa wallafdu lafdigana liabi daawuuda buu u wa saxaxahu waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey xaakim wuxuu hi xadiikaasi waa axiix kadalika waxaa saxiixiyey dahabi ibn xajarna wuu qiray oo halkan waaka intuu soo arooriyey qiray laakiin talkhiiska markuu marayey talkhiisulxabiirka wuxuu yidhi fiihi kaamil abulcalaa huwa mukhtalaf bui yani ninkaasaa ku jira oo laisku khilaafsan yahay mukhtalafkiisa alimaam nawowi majmuuca isaguna wuxuu ku yidhi xadiidkani waa jayid albaanina waa taxsiiniyey xadiidka waxaa kaloo soo saaray oo la wariyey afarta bayhaqi iyo bakawi iyo xaakim baa soo saaray iyaguna macna xadiidku marka waa sugan yahi xadiidku waa sugan yahi ayb tirmidi iyo ibnu maajah iyo kayrkood ayagu waxay siyaadiyeen lafdi kaloo waxay ku dareen wajburnii wajburni bay ku dareen bimacnaa waxa weeye rabi kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii wjburnii waruqnii wjburnidaas ziyaadadaa waxaa wata tirmidiyo iyo ibn maaja saas daraaddeed baa wuxuu ina yidhi wallafdu liabi daawuud lanna labada kale siyaaday wataan oo wajburnii ah saas man ayb ducadaasi marka waa ducada lagu ducaysto labada sujuudood fadhiga u dhexeeya waxaana sidaa qaba oo ku tegey alimaam shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya waxayna culimmadaasi arkaan salaadu ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqotee fadhiga labada sujuudood u dhexeeya in ducada lagu ducaysanayo ayb allaahuma akfir lii ilaahu ii dhaaf yacni dunuubta iga asku wixii aan galayna ii dhaafo warxamnii ilaahu ii naxariiso wuxuu leeyahay alxaafid ibnu kaiir caleyh ullah haddii la kulmiyo buu leeyahay makfirada iyo naxariista sida fii aakhir suurati albaqara ku timid oo kale iyo meelo kale wuxuu leeyahay markii la kulmiyo macnaheedu waxa weeyaan tan horena waxa weeye ilaah wixii horay aan u gallay noo dhaaf tan dambe oo warxamniinana waxa weeye ilaah waxa soo socda iga ilaali taasuu kala saaraya labadaa macnuu kala samaynaya warxamni wahdinii allow i hanuuni oo waxaa laga wadaa hidaayada labadeedii macan labadeedii nooc hidaayatu bayaanin wa dilaala ilaahuw xaqa itus oo ii caddee iyo hidaayatu tawfiiq oo ilaahuw iwaafaji inaan xaqa qaatoon ku camalfalo saas man wa caafinii allow icaafi ilaahay iga caafi cudur oo dhan ama cudurrada qalbiga gala ha noqoto yani amraada shahwada iyo shubhada ama cudurrada jibka gala ha noqoto ama cudurrada yani diiniga ha noqoto kuwa dunyawiga ha noqoto cuduroo dhan wey ilahu iga caafi wa warsuqnii allow irsaaqo aakhariya adduunba ilaahu risiq wanaagsan isii wa saas wey macana wajburnii allow ikab wa ilaahu ikabo nuqsaantayda iyo dhimanaantayda ilaahu ii buuxi yani makhluuqu sideeda waa iska dhiman yahay so waxunbaa ka kala jaban ilaahu jabnaantayda iyo dhimanaantayda ii buuxiyo ikaabi wey manaa saas wy mana wajburini ayb ducadaasi marka waa mashruuc waxaa kaloo mashruuca ah. sidaba axmed iyo abu daawuud iyo nasaai ay soo saareen min xadiisi xudayfa markuu nebiga salaadiisii sifaynayo xudayfa wuxuu yidhi nebigu wuxuu dhihi jiray bayna sajdatayni labada sujuud dhexooda wuxuu dhihi jiray rabbi kfir lii rabbi kfir lii intaas oon laga siyaadin rabbikfirlii rabbikfirlii inaad ku celcelisan waad heli karta inaad allahuma kfirlii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii inaad akhridana waad heli kartaa intuba waa adkaar meeshaa ku soo aroortay w man wacan maalik bni xuwayritin radi allahu canh annahu isagu ra'aa wuxuu arkay annabiya nebigu arkay sal lay salam oo yusallii tukanaya faidaa goortii kaana uu ahaado fii witrin tiro kisi ah tiro isdheer oo kisi ah dhexdeeda markuu ahaaday oo min salaatihi salaadiisa ka mida ah. lam yanhad ma uusan hinqan jirin ma istaagi jirin wy manaa nuhuudku waa ah hinqashada waa istaagga inaad yani waxa weyaan isu diyaarso lam yanhad muusan hinqan jirinoo muusan istaagi jirin xataa yastawiya ilaa uu sugmo qaacidan xaal uu yahay mid fadhiya rawaaha wariye xadiidka albuhaari buhari baa wariy lafdi kale wuxuu ahaa lafdi kale wuxuu ahaa malik ibnu xuwayrid ayaa sallaa lahum salaata rasuuli lahi sal lay slm dad markaa la joogay buu wuxuu u tukaday salaaddii nebiga sal lay slm salaaddii nebigu tukan jiray buu tusayaa fa kaana idaa rafaca ra'sahu can isajdati ahaaniya sujuudda labaad markuu madaxiisa ka soo qaado ka soo tooso jalasa mid fadhiistuu ahaan jiray sujuudda labaad markuu ka soo tooso intuusan weli istaagin fadhiguu ku noqon jiray markuu istaagi rabo wactamada cala alardi dhulkuu cuskan jiray uma qaama kadibna waa istaagi jiray saas man bukhaari baa soo saaray islalastigaas bimacnaa waxa weeye markuu nebigu sal lay aslam uu yahay fii witrin min salaatihi witrka waxaa la yidhahdaa tirada isdheer tirada kisiga salaadu hadday tahay unaaiye tahay hadday unaa-iyo tahay witirku waxa weeyaan waa ragcadda koobaad ragcadda labaad waa shafci hadday salaaddu hulaasiye tahayna ragcadda koobaadi waa waa witri ta saddexaadna sidoo kale witri baa ku rumoobi lahaa laakiin ta saddexaad baa meeshaa ku jiro qasbi iyada in la fadhiistaba ma salaaddu markay rubaaciyo tahayna teeda koowaad markuu dhammeeyo witir buu dhameeyey tii koowaad buu ka kacayaa ma ida kaana fii witrin min salaati kadalika markuu ka istaagayo ragcadda saddexaad markuu ka istaagayana witir salaaddiisii ka mida ayuu dhammaystay oo ka kacaya sooma marka hadday salaadu unaa'iyato laba ragcadood tahayna witirkeedu waa markay ragcadda koobaad dhammaato tii labaadee shafciga ahaydna aad isu taagayso kadaalika hadday hulaasiye tahayna witirkeedu waa un ragcadda koobaad sooma witirkeedu waa un ragcadda koobaad ragcadda koobaad markaad dhammayso witir salaadaadii ka midaad dhammaysay shafcigii baad isu taagaysa sooma ayib taa labaad markaad dhammaysana waxaad ku sugan tahay fii shafcin min salaatikii baad dhammaysa leanna ragcadda labaad dhammaadkeedu waa shafci soo ma sidaas daraaddeed hadday salaadu laba ragcadood tahay iyo hadday saddex ragcadood tahayba witirkeedu waa un ragcadda koobaad markaad dhamayso oo talabaad labaad aad u istaagayso laakiin salaaddu hadday tahay rubaaciyatoo afar ragcadood tahay witirkeedu laba meelood buu ku jiraa waa ragcadda koobaad markaad dhammayso ood u sutaagayso ta labaad iyo ragcadda saddexaad markaad dhammaysood isu taagayso ta afraad ma la fahmi labadaa meelood nebigu sal alay wasalam intuusan istaagin fadhiguu dib ugu noqon jiray oo ku sugnaan jiray jalsadaasi waa jalsada fuqahadu u yaqaanaan jalsatulistiraxay dhaha ah, jalsatulistiraxa oo waxay gashaa ragcadda koobaadoo dhammaatay bedelkii aad sujuuddeeda ugu dambaysa markaad ka soo toosto aada toos isu taagi lahayd baad fadhiga ku soo noqonaysa markaad fadhiisata kadib baa intaad dhulka cuskataad kacaysa ragcaddii labaad markaad dhammayso ataxiyaad baa meeshaa ku jiro jalsatulistiraxa ma gasho soo ma ragcadda saddexaad markaad dhammayso salaaddu hadday hulaasiye ahayd ataxiyaadkii ugu dambeeyey baa iyadana gelayso jalsatulistiraxa ma gasho mala fahmi ragcadda saddexaad markaad dhammayso hadday salaadu afar ragcadood ahayd tii afraad markaad isu taagayso iyadana fadhigaad ku soo noqonaysaa markaasaa intaad dhulka cuskataad istaagaysaa maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay sujuuddaad sujuudsanayd saad u sujuudsanayd intaad soo toos toos inaad isu taagto adigoon fadhigii dib ugu noqonin jalsadaas marka jalsatulistiraxa bay fuqahadu u yaqaanaan waa taas lafdigaa kale sii caddaynayo xadiidka maalik ibnu xuwaris lafdigiisaas kaleen sheegnay waa ka odhanaya idaa rafaca ra'sahu can isajdati ahaaniyati jalasa wuu fadhiisan jiray wactamada cala alardi dhulkuu kadib cuskan jiray uma qaama waa istaagi jiray jalsatlistiraaxa waxaa marka qaba sida xadiidka uu kutusayo alimaamu shaafici caleyh raxmatullah inay mustaxab tahay sunno tahay waxaa qaba imaamu shaafici isxaaq ibnu rahwiya daawuud ibnu caliyin aahiri iyo imaam axmed fii riwaaya ayib qolyo kalena waa diidan yihin xanaabilada sida mashhuurka ah iyo xanafiyada iyo jalsadaas ma qabaan oo waxay leeyihiin sujuuddaa sujuudsaneed markaad ka soo toostaba fadhigii ha ku noqonina toos isaga kac ayib axaadiis daciif daciifay deliishanaya axaadiista xadiidka khilaafsan ee jalsatu اlistiraaxa meesha ka saarayso dhan kulligeed ma sug waxaa ka mida maala calaa wajhi lmiaal haddaan tusaalayno xadiidka waail ibnu xujrin wuxuu yidhi nabiga sal lay slam waidaa nahada nahada calaa rukbatayhi wactamada calaa fakhidayh markuu salaada isu taagayo muxuu ahaay jilbihiisa ayuu ku istaagi jiray bawdooyinkana wuu cuskan jiray manaa sujuudda marku ka soo tooso intuu jilbaha isku taago bawdooyinkana cuskado isagoon fadhiga ku noqonin buu toos u kici jira xadiiskaasaa ka mid ah. waa xadiis daciifa abu daawuud baa soo saaray sanadkiisuna waa munqaطic waxaa ka mid a ah xadiiska xadiisu abi hurayra kaana yanhadu fi الsalaati calى suduuri qadamayh salaadda markuu ka kacayo labadiisa gomadood fiidooda faraha fiidooduu ku kici jira isaguna waa xadiis daciifa tirmidi baa soo saaray laba ninoo daciifa ku jira waxaa ka mid a ah xadiidka mucaad ee uu leeyahay uma yaquumu kaanahu sahmu laa yactamidu calى yadayh wuxuu isu taagi jiray sidii isagoo leeb oo kale ah oo dhulka ma cuskun jiro asaguna waa xadiid daciifa bal waa mawduuco nin kadaaba ku jira wax alla wixii baabkaasoo dhan marka ma sugna sidaas daraaddeed jalsadaasi waa jalsa haabita sunnadana ku sugan a'immadaasina ay mareen sidaas daraaddeed baa waxaa la radiyey oo meel fog lagaga soo haray ibnulqayim iyo axaawi alimaamu axaawi iyo ibnulqayim alcallaama ibnulqayim markay yidhaahdeen nebigu jalsadan wuxuu u sameeyey un lilxaajati cindama asanna bay dheh wa akhadahu laxmu nebigu markuu da-oobay hilibkuna fuulay ayuu jalsadaasi lilistiraaxati waxoogaa inuu ku nasto toos buu markaa u kici waayey bay dheh marka ruuxii u baahanoo yaro culus mooye dadka intooda kale waa inay iska istaagaan bay dheh aad baa loo rade waxaa la yidhi wixii nebigu salaada dhexeeda ku sameeyo waa cibaado waa cibaado yaa imaa inay waajib noqoto ya imaa inay mustaxab noqoto saasaa la yaqaana laakiin waxaan xadiisku ku cilaynin oo ah culays iyo da'baa u geysay xaggeed ka keenteen ah, isla ra'yigaa waxaa rajaxaya sheekh ibnu cusaymiin adiga waxa weye waxaasoo dhan waa warar iska daciife sawaabku waxa weeyaan sunnadu way sugan tahay waana in sidaa la sameeyo ayb anahu ra'a nabiya nebigoo arkay sal lay slam khaasatan waxaa sii xoojinaya ninkan saxaabigii xadiiskan warinaya malik ibnu xawayris waa ninkii nebiga ka wariyey xadiiskii ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usallii nimankii yani kooxda ahaayee nebiga labaatanka beri la joogay uu diray ee raggii buu ka mid ah sooma ninkaas way man ayb anahu ra'a nabiya nebigu arkay sal lay slam yusallii isagoo tukanaya faidaa kaana markuu ahaado nebigu fii witrin tiro isdheera tirad isdheero kisi ah, ah dhexdeed oo min salaatihi salaadiisa ka mid ah. markuu dhammeeyaa laga wadaa tiradii kisiga oo ah. ragcadda koobaad ama ragcadda saddexaad dir nocyadka marka lam yanhab midkaan istaagin buu nabiga sal lay waslam oo aan hinqanin xataa yastawiya ilaa uu sinaado sugnaadaa laga wada xataa yastawiya ay yastaqira ilaa uu sugnaado qaacidan xaalu yahay mid fadhiya marka kadibna intuu gacmaha cuskadu istaagi jir wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay aslam qanata wuu qunuuday nebigu shahran bil buu qunuuday bacda rukuuci rukuucda kadib yadcuu xaaluu habaarayo calaa axyaa'a qabaa'il oo min alcarabi carab uma marka kadibna tarakahu waa iska daayey tarakahu qunuudkii gaalada uu ku habaarahay markaa kadib wuu joojiyey muttafaqun calayhi xadiikaas waisu buhaari muslim waa soo saar lafdi kale oo buhaariy muslim ay soo saareen min xadiii caasim can anas wuxuu yihi sa'altu can ilqunuuti qabla arukuuc waxaan weydiiyey buuri qunuudku ma rukuucduu ka dambeeyaa oo marka rukuucda laga toso kadib baa la qunuudaya mise rukuucda ka hor wa markaasuu anas wuxuu yidhi buui qabla arukuuc waa rukuucda ka hor markaasaa waxaa idhi buuhi ina naasan yazcumuuna ana rasuula sal lay slam qanata bacda arukuuc dadka qaarkood baa waxay sheegayaan inuu nebigu qunuudi jiray rukuucda kadib adiguna waxaad leedahay rukuucda ka hor markaasaa wuxuu ihi inamaa qanata rasuululahi lah sal ly slam shahran yadcuu calaa unaasin qataluu unaasan min asxaabihi yuqaalu lahum alqura nebigu hal bil buu saa u qunuudayo rukuucda gadaasheeda qunuudayey halkaa bilna niman saxaabadiisa ka midoo quraa la dhihi jiray qabaa-il laayey oo gaalo ah buu nebigu habaarayay qabaaishaasi waa qabaaisha xadiiska quruqdiisa kale ay tilmaameeno nimankii la dhihi jiray banulixyaan iyo ricli iyo dakwaan iyo qolyahaas nimankii eh, saxaabo uu nebigu diray oo qabiil u diray inay diinta usoo sheegaan bay intayna qabiilkii gaadhin bay dhexda ka heleen warimayo idinka idiinma socne halkaasaan u socno iska kaanadaaya intay qabteen bay intiiba laayeen nebiga markay soo gaadhay sal ly waslam bil dhan buu habaarahayay qabaaisha inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ciqaabo oo ka argos oo lacnado xadiidku marka waa fara badan yahay laba meelood baana khilaaf aada adag ku jira xadiidkaas ibn cabaas xadiidka anas waa midda koowaade qunuudka nebiga horta qunuudkaasi wuxuu ahaa qunuudka loo yaqaano qunuutu naazila qunuutu naazila waxaa la yidhahdaa markay muslimiinta musiiba ku habsato oo dhibaata ku dhacdo ayaa la qunuudaa qunuudkaas salaad khaas kuma aha gooni ah shanta salaadoodba inuu nebigu qunuudi jiray baa sugan maqribki iyo subaxa si gooniya inuu qunuudi jira soo aroortay qunuudkaasi marka waa qunuudu naazila la yidhahdaa nawaasiisha masaa'ibta caamka ah bay ku saabsanta bil buu nebigu waday sal ly slam kadibna wuu joojiyey intuusan rukuucin buu qunuudi jiray oo gaalada habaari jiray mise markuu rukuucda ka soo tooso kadib xadiidka anas aad buu isugu khilaafsan yahay ruwaaddiisa ilaa ay culimmada qaarkood yidhaahdeen waaba mudarib meesha iyada xadiisku waaba mutanaaqido waa mudaribay ibnu rajab iyo keyrki waaiska hor imaanayaabay ayb ibnu qayim iyo raglena waxay leeyihiin ma ee waxaa laga wadaa rukuucda ka hor buu qunuudi jirayna anas wuxuu ka wadaa qiraaaduu dheerin jir rukuucda kadib bay qunuudkiisu ahaana waxaa laga wadaa habaarka uu gaalada habaarayaa laga wadaa marka habaar iyo duco hadday tahayna waa bacda rukuuc hadday tahay qunuudka qiraa'adoo lagu dheeraadiyo istaagoo la dheereeyanna macnaha wuu ku imaan doona waanu tegi doonaaye markaana waa qabla rukuuc xadiidka anas marka iskama hor imaanayuu leeyaha wuu iswaafajinaya ibni rajab iyo ragleh kama fii ai baarihi aulbaarigiisada ku sugan aad bay u fogeeyeen waxa wa mudarib meesha iyada bidaat almuhim xadiiku wuxuu kutusaya qunuudka loo yaqaano qunuutu nawaasil inuu mashruuc yahay oo muslimiinta markay musiiba ku dhacdo inay qunuudaanoo ilaahay barya qunuudka nebiga sal lay slam marka la fiiriyo alfaadiisa markii dib loogu noqo laba mid buu ahaa waa qunuudka nawaasisha ama gaaluu habaarahay ilaah hebel lacnad oo hebel lacnad oo hebel lacnad oo ree hebels waxaa ku rid oo gaalo dhib u geysatay isaga ama saxaabadiisa dhibay buu habaari jiray ama ma ahee dad la daciifsaday oo gacan gaala ku jira oo muslimiin ah oo aan tabar lahayn buu u ducayn jiray allahuma anji fulan ibna fulan allahuma anji fulan ibna fulan allahuma anji lmustadcafiina min almuminiin xadiiskii buhaari ama dad muminoo gacan gaala ku jirto saa ugu ducayn jir ama gaalu habaari jir salawatu rabbi waslamu caleyh qunuudkaasi marka waa qunuutu nawaazil axaadiis far badan baana ku sugan anas baa wariyey abu rag badan baa soo saaray ayaa wariyey saxiixaynka iyo sunankaba waa ku yeelaan axaadiistaas qunuutu naazilaha kutusay mashruucna wey mashruuc weeye madhabka xanafiyada culimo ka mida ayaa qunuutu naazila diiday laakiin ra'yigooda waa marduud bilaxaadiis jumhuuru ahlicilmi baa qaba madaahibta iyo keyrkoodba qunuutunaail inuu mashruuc yahay laakiin haddana waxaa laga maarmaan ah in aan la laazimin sidaa nebiguba sal lay slam uusan u laazimin waa in wakti la wado la joojiyo haddii dadkii loo ducaynayeyba ay ducadii helaanoo gacantii gaalada ka soo baxaanna waa la joojin haddii gaaladii la habaaraya habaarkii ku dhacana waa la joojin hadday yaro dheeraato dadku waxoogaa ka yara daalaanna waa la joojin saas man yani ila nebigu ma istimraarin midda labaad xaadito kastoo dhacda iyo musiibo kastoo muslimiinta ku habsatahay sunno ma aha in yani qunuutu naazila la sameeyo leanna waxaad garan kartaa hadyigii nebiga sal lay aslam mar buu sameeyey ama laba goor laakiin gadaal imisaa ku dhacday uxud markii eber laga dhigay saxaabadiis toddobaatan dhulka la dhigay miyuu qunuuday ma qunuuday mu'ta markii raggii akhyaarta ahaa la laayay ma qunuudin marka qunuudka naasilo kastoo dhacda nebigu ma samayn jirin marna waa samayn jire marna waa iska dayn jire hadyiguna waxa weeye iyo sunnadu shayguu marmarna samayn jiray marmar in la sameeyo marmarkuu ka tegi jirayna in laga tago shay unuusa daa'imi jirin in la daa'imaayo ma fiicna ana ka tegiddaasaa xikmad ku jirta ah, lanna atarku sunna atarku sunna wey man sidaas marka waa laga tegi marmar baa laga tegaya macna sheekh ibnu cusaymiin caleh raxmat ullah wuxuu leeyahy haddii beledkaasi baled muslima yahay nin amiira ama madaxana ay leeyihiin ama madaxweyne ah qunuudka masaajidda ee caamka ah isaga amarkiisa unbaa lagu samayn saxaabaduna iskama qunuudi jirin nebigu markuu sameeyo unbay raaci jireen lagana lagana hoosbixi maayo layska khilaafi maayo haddii uusan beledku markaasi amiir lahaynna muslimiintu kolba say u arkaan bay yeelayaan oo hadday masaajidda ka qunuudaanna khayr hadday gooni u duceeyaanna khayr laazimna ma aha un in la qunuudo muslimiinta markay musiiba ku dhacdo qaabo badan baa loo ducayn karaayo sujuud baa lagu ducayn karaayo gaar baa loo ducayn karaayo laazim ma aha qunuudku macnaha laakiin waa mashruuc mashruuciyadiisuna in la laazimo ma aha sidaasa hadigii nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh ayb weli axmeda axmed waxaa u sugnaaday buu ihi axmed waxaa u sugnaaday wadaara quطniyu iyo daara quطni naxwuhu xadiidkan mid la mida min wajhin aakhara weji kale yani ariiq kale min wajhin aakhara weji kaa hore aan ahaynay bukhaari muslim ku wariyeen weji aan ahayn bay axmed iyo daara quطni ku wariyeen wa zaada wuxuuna ziyaadiyey wejigani wuxuu ziyaadiyey wa amaa fi subxi salaada subax dhexdeeda falam yazal kamuusan suulin nebigu yaqnutu inuu qunuudayo xataa faaraqa ilaa uu faaruqay addunyaa adduunyada ilaa uu faaruqay taasi waxay ahayd waa qunuudkii naasiladee hal bil buu waday kadibna wuu iska joojiyey riwaayadan marka axmed iyo daara qutni kadalika bayhaqii qayrkood soo saareen waxay ku dartay laakiin salaada subax ayada qunuudkeeda wuu waday ilaa uu nebigu ka geeriyooday sal l ziyaadadaasi marka waxaa khaas la axmed iyo daara qutni iyo bayhaqi iyo keyrkood baa soo saaray kadalika ibn abi shayba cabdirazaaq waxaawi iyo keyrkood ziyaadadaa dambe marka ee qunuudka salaada subax inuu nebigu daa'imi jiray ilaa uu ka geeriyooday ziyaadadaasaa aada laysugu haysta in laysku haysta ma sugan tahay mise ma sugnana waxaa keenaya waxay ku wareegaysaa nin la yidhaahdo abu jacfar araazi ciisa ibnu mahaan ninkaasay riwaayadaasi ku wareegaysaa oo madaarkeedu waa ninkaa ninkaasina waa nin muxadisiintu isku khilaafsan yihiin martabadiisa qaar way daciifinayaan qaarna waxoogaa way tawsiiqinayaan xaafidku markuu soo uruuriyey aqwaasha muxadisiintu ay ninkaa ka dhaheen iyo nuqaadu wuxuu ku soo khulaaseeyey saduuqun sayi lxifdi buu khusuusan can mugiira waa nin saduuqa laakiin xifdigiisu xun yahay gaar ahaan markuu mugiire wax ka warinay ninkaasi marka dacfigu ku jiro horta sanadka uu ku wareegayo yani lafdigani iyo weji ama riwaayadani ninkaasay ku wareegaysaa dacfi baana ku jira cillo labaad baa ku jirto mukhaalafa ku jirto lianna sixaaxa iyo sunanka iyo ruwaadda axaadiiskan warisay intooda badan siyaadadan mayna sheegin yaa la gooni noqday ninka hadda aan sheegnay abu jacfar araazi iyo rag isaga ka sii daran oo ka sii daciifsan su-aasha waxay tahay marka siyaadadani maca dacfi maca dacfi ruwaatiha mukhaalafaa ku jirta ninka isagoo dacfi ku jiro haddana hadduusan mukhaalafo gelin waxoogaa waa laga yaabaa in lasoo yaro dhowaysto dacfigiisa hadduusan sii darnayn laakiin hadday kulanto dacfi iyo mukhaalafa hadday kulanto dacfigu marka waa darnaanaya lanna xifdigiisoo sii xumaa haddana waxaa markhaatiya inuu gafay raggii ka xoog badnaa buu khilaafay oon ziyaadadan sheegin saas daraaddeed bay u daciifinayaan culimo badani xadiidkan u daciifinayaan oo uu ka mid yahay abubakr alasram ibnu rajab ibnu lqayim iyo keyrkoodba way daciifinayaan waxay leeyihiin xadiidkani ma sugna sheegaya salaada subax in qunuudkeeda uu nebigu laazimi jiray sal lay slam haddana isagoo sidaa yahoo dacfigaasi ku jiro ayaa haddana xadiid kale oo anas laga warinayaaba khilaafayba toos uga horyimid xadiikaana waa xadiiku soo warinayo qays ibnu rabiic caasim buu ka warinaya wuxuu yihi qulnaa lianas anas waxaan ku nidhi ina qowman yazcumuun dad baa waxay sheegayaan ana anabiya sal lay waslam nebigu lam yaqnut bilfajri ah, ah, lam yazal lam yazal yaqnutu bilfajri dad baa waxay leeyihiin ana saw nebigu weligii muusan ka zuulin inuu salaada fajarka qunuudayo markaasaa anas wuxuu yidhi kadabuu kadabuu been bay sheegeen ah, inamaa qanata rasul sal ly slm shahran waaxidan yadcuu calaa xayin min axyaai lmushrikiin hal bil unbuu um nebigu qunuuday bishaana gaaluu habaarayay bishaa wixii ka dambaysay salaad fajar iyo tutal kaletoona qunuud nebi maxamed ma sii wadin buuri dadka warkaa sheegana waa beentood xadiikaas oo anas lagama wariyo kaa horna soo anas lagama wariyo labaduba waa daciif labaduba waa daciif ma isdhaamaan baa laleeyahay qaar waxay leeyihin ka horaa dhaama qaar waxay leeyihin ka dambaa dhaama laakiin waa laba anas laga wariyo midna uu leeyahay salaada fajar qunuudkeeda wuu laazimi jiray midna uu leeyahay been weyaane ma laazimi jir labadana anas baa laga warinaya labadabana sanadkooda dacfi baa ku jira say u kala roon yihiinna waa laisku khilaafsan ayib xadiikaasi marka waa xadiis daciif ah daciif ha aadee xataa hadduu sugnaado oo la yidhahdo xadiiskaasi waaba sugan yahay calaa fardi hubuutihi waana sida ay culimada qaarkood qabaan khaasatan muxadiiinta shaaficiyadu in badanoo ka mid waxay qabaan xadiidkan inuu sugay ragga qaba waxaa ka mida maalan alimaam abu cabdillahi alxaakim abubakr ah, alxaazimi abu cabdillaahi albalkhi oo muxadis ahaa abu albayhaqi ibnu salaax alimaamu alnawowi abulcabaas alqurtubi ibnu mulaqin ibni xajarna waa taxsiini muxadisiinta shaaficiyadu ayagu waxay qabaan xadiiskani yaa imaa inuu xasan yahay yaa ima inu saxiix meeshaas marka hawl sahlan ma masaladanina waxay ku xidhan tahay xadiidkaas sugidiisa ku xidhanta madaahibta kale culimmadooduna waxay qabaan xadiiskan inuusa sugnayn oo daciif muxadisiinta aan madaahibta lahayn iyo muxadisiinta madaahibta kale iyo muxadisiinta shaaficiyada qaar ka mid ah waxay qabaan xadiidka sheegaya inuu nebigu laazimi jiray qunuudka salaada subax waa daciif bay qabaan xadiikii haddii sidaa laysugu khilaafo haddaaban nidhaahnaba xadiidku waa sugan yahay ra'yiga qaba tanaasulan haddaaban u tanaasulno ra'yiga qaba waa sugan yahay mar labaad waxaa laga doodayaa qunuudkan xadiidka ku soo arooray macnihiisu muxuu yahay lam yazal yaqnutu xataa faaraqa adunya qunuudkan maxaa laga wadaa shaaficiyada sida caanka kuwa madhabkooda qunuudkani waxay yidhaahdeen waa marka ragcadda dambe rukuucdeeda laga tooso in la yidhaahdo allaahuma hdinii fi man hadayta aw allaahuma hdinaa fi man hadayta wacaafinaa fi man caafayta ducada inoo soo socoto waan ka hadli doonaa saasay ku fasireen xadiid waxaa la yidhi qunuudka marka sharciga loo noqdo oo qur-aankiiyo sunnada loo noqdo ama luqadii carbeedee sharciga kusoo degay loo noqdo qunuudka duca keliya lama yidhahdo qunuudku macaani fara badan buu leeyahy macaanidiisa waxaa ka mid ah oo qunuudka loo isticmaalaa tuulu lqiyaam istaagoo la dheereeyo qunuud baa la dhaha qiraa'adoo la dheereeyo qunuud baa la dhaha ducada qunuud baa la dhahaa ateecidda ilaahay la ateeco qunuud baa la yidhahda aamuska iyo xasilidda qunuud baa la dhahaa waquumuu lilaahi qaanitiin sooma muxuu ahaayey kullun lahu qaanituun sooma qaanituun waa muiicuun mulaqu aaca lagu ilaaqa qunuudka marka waxaa ka mid a xadiidkii afdal salaati tuulu lqunuud muslim ku yaal salaad waxaa ugu fadli badan midda istaageedu ugu dheeriya qunuudkiio istaagin lagu idlaaqi su-aashu waxay tahay marka laysweydiinayo xadiidkani hadduuba sugnaado qunuudka ku yimid macnihiisu inuu duco yahay maxaad ku xadideen baa layidhi maxaad macaanidii kaloo dhan intaad uga timaadeen kan un meesha u geliseen daliilkeedii aawey baa layidhi masaladu halkaasay marka ku afjaran tahayo meeshaasi waxay ku xadideen waxay cuskadeen xadiis daciif ah oo u tegi doonno insha allahu tacaala ayay cuskadeen shaaficiyadu taxdiidka ducadaa in laga wado qunuudka xadiidku haddiiba la yidhaahdo wuu sugan yahay macnaha ayb halka oo xadiidka dhankiisa diraayada ayadana dooddaasaa ka jirto layslama sallimayo macnaha qunuudkani inuu yahay bimacnaa ducada rukuucda marka laga tooso la akhriyo ducadaa inay tahay ujeeddada qunuudkan laga wadaana daliil bay u baahantay bal asxaabu rasuli lah sal lay aslam qunuudka waxay u yaqaaneenba taagnida dheer iyo qiraa'adoo la dheereeyo waxaa ku tusaya cabdullahi bni cumar waxaa ka asaxay annahu kaana laa yaqnutu fi lfajri walaa fi lwitri salaada fajarkana muusan qunuudi jir witirkana muusan qunuudi jir waa ibni cumar wa kaana idaa su'ila can ilqunuuti qaala qunuudka marka la weydiiyo maxaad u qunuudi ladahayn wuxuu dhihi jiray maa naclamu alqunuuta ila tuula alqiyaami wa qiraa'ata alqur'aan qunuud annagu waxaanu u naqaanaa un qur-aanka akhrintiisa iyo istaagoo la dheereeyo waa ibni cumar marka ducadana way u aqoon jireen istaaggii qiraa'adoo lagu dheeraadana way u aqoon jireen su-aashu marka waxay tahay nebigu kamuusan suulin salaada subax inuu qunuudayo waxaa dhici karta in laga wado inuu qiraa'ada iyo dheeraynayo istaagga oo ficlan saasayna ahaan jirtay waa kaan soo marnay kaana yaqra'u bisittiina ila almia soo maa salaadaha kale waxay kaga duwanaan jirtay qiraa'adeedu aada u dheerayn jiray in macnaha laga wado sooma suroobi karto suroobi karta waxaa suroobi karaysa in laga wado macaanidii kale mid ka mida waxaa suroobi karaysa in ducadaas laga wado inaan nidhaahno marka ducada weye ujeedadu daliil baan u baahnay xadiidka macnihiisii in takhsiisiyo oo la yidhahdo ducadaasaa laga wadaa baa daliil u baahan masalada kale waxaa weye xadiidkani hadduu sugnaan lahaa qunuudka salaada fajirka hadduu sugnaan lahaa inuusan weligii nebigu ka tegin sal lay sl weligii inuusan ka tegin rag ducafaa ma ayna wariyeene ama rag laysku haysta dhankooda kama timaadeene si tawaatura ah lagu warin laha shay nebigu uusan weligii ka tegin oo salaad subaxoo dhan oo uu tukanayo uu faaruqi jirin soo saxaabada badankood ma soo wariyeen ile shaygaasoo kale ma qarsoomo sooma jiha daciifa iyo nin daciifa iyo kama yimaado dhankooda nin laysku khilaafsan yahy wuxuu ka yimaadaa si tawaatura ah loogu wariya sida nabigu sal lay sl rukuucda kama tegi jirin sujuudda kama tegi jirin fadhiga kama tegi jirin arkaanta noocaasoo kale salaada uusan ka tegi jirin si tawaatura lagu wariyey soo saas ma tanna saasoo kalea lagu warin lahaa wuxuusan weligii nebigu ka tegin saxaabada in badanoo kamid a ah soo warin lahay duruq saabidaynu ku imaan lahay ayb maxaa keenay marka shaygani intaa nebigu isagoo samaynayay inay haddana rag ducafa dhankooda ama laysku khilaafsan yahay hubuut yani waxa weye iqanimadkooda iyo dabdigooda inay keligood xaggooda ka timaado masaaliyadana meesha ku jirta muhim ah. almuhim waxa weye masaladaa qunuudka salaada fajarka in la laazimo ah waa madhabka shaaficiyada saddexda madhabe kaleba lama waafaqsana waxayna ku salaysan tahay un axaadiistaas laysku haysto sixadeeda iyo dacfigeeda iyo dilaaladeeda sugnaanteedana waa laysku haystaa macnaha ay kutusaysana waa laisku haysta saas man ayb mid ay noqotoba mid ay noqotoba sida xooga badani axaadiistu inaysan sugnayn wey qunuudka salaada subax la sameeyana waa laga xoog badan yahay min xaysu daliilo daliilkiisu waa daciif laakiin sidaa iyadoo ah masaladu haddana waa masale ijtihaadiya masaladu hee waa mas'ale ijtihaadiya ijtihaadkeeduna saa'iq yahay culimmaduna isku khilaafsan yihiin xadiidkeediiba isku khilaafeen fiqi ahaan iyo fahamkeediiba isku khilaafeen madaahibta muctabarka iyo culimmada muctabariinta qaar baa qaba masaa'isha noocaasoo kalea ah, imaamkaagaa lagu raacaa aad loo dhegeystaandoonaya imaamkaagu hadduu shaafici yahay oo qunuudayo qunuudka ku raac ma khilaafi karo limaada lianna masaa'isha noocan oo kale ah asalba imaamkaagu waxaan salaada burinaynin hadduu la yimaado waa la raacaa sidaas axaadiista nebiga laga haya salawatu rabbi waslamu caleyh khaasatan hadday masaa-isha noocan oo kale tahay masaa'il ijtihaadiyo fuqahadiiyo madaahibtu isku khilaafsiyiin hadday tahay imaamkaagu meeshuu maraa la maraa lama garamaro alkhilaafu sharun ibnulqayim caleyh raxmat ullah waxaad akridaan kitaabkiisa hadiga hadiga taqriiban mujaladka koobaad mujaladka koobaad safxada laba boqol iyo toddobaatan iyo afar hadalaad qiimo badan buu leeyahy markuu ka soo hadlay qunuudka salaada subax axaadiistu ku soo aroortayna uu sheegay inaysan sugnayn aadna uu uga niqaashay hadal aad nafiis u ah ayuu yii wuxuu yidhi wamaca haada falaa yunkiruuna wuxuu ka wadaa ahlu sunnaha ahlulxadiidku ka wada falaa yunkiruuna calaa man daawama calayhi buui qunuudka ruuxii daa'ima salaada subax kuma inkiraan walaa yakrahuuna ficlahu samayntiisana ma karahaystaan walaa yarawnahu bidcatan bidcana uma arkaan walaa faacilahu mukhaalifan lisunna ruuxa samaynayana inuu sunnadii khilaafsan yahay uma arkaan kamaa laa yunkiruuna calaa man ankarahu cinda anawaasili cunuudkii ah, nawaasishay qolada inkirtay oo xanafiyada qaarkoodaba saynan u inkiraynin walaa yarawna tarkahu bidca haddii laga tagana ruuxu inuu bidco galay uma arkaan walaa taarikahu mukhaalifan lisunna ruuxa ka tagayna sunnadii inuu khilaafay uma arkaan bal man qanata faqad axsana ruuxii qunuudaaye waa wanaajiyey waman tarakahu faqad axsana ruuxii isaga tagana waa wanaajiyey ajaaib badana ibnuqayim caawa malaha bidci buu noqotay ruuxii sameeyana waa wanaaji ruuxii ka tagana waa wanaaji waruknu اlictidaali maxalu ducaai wasanaa waqad jamcahum nabi sal l fih waducaau lqunuuti ducaau wasanaabu rukniga laga soo tooso rukuucda ictidaalka ruknigaas maxalkaasi duco iyo ammaan baa iskala gud nebiguna waa kulmiyey ducada qunuudkuna waxaan dhihi laha ducada qunuudkuna waa duco iyo ammaan isku jirta fahuwa wlaa bi hada almaxalli meeshanaana ku haboon waida jahara bihi alimaamu axyaana hadduu imaamku marmar la jahrana liyucallima alma'muumiina ma'muumiinta inuu baro daraaddeed falaa ba'sa bidalika dhib balin adiga wuu soo waday wuxuu yidhi wa hada min alikhtilaafi almubaax iskhilaafidda bannaan bay ka mid tahay alladii laa yucannafu fiihi man facalahu ruuxii sameeya lama tacniifiyo oo lama dhimo walaa man tarakahu ruuxii ka tagana lama tacniifiyo wahada ka rafci ilyadayni fi salaati wa ruuxii salaada dhexdeeda gacmaha taaga markuu xaaladaha takbiirta iyo ruuxii ka taga toona lama tacniifiyo ilan madaahib baaban qabin sooma ayb wa kalkhilaafi fii anwaaci tashahudaat ataxiyaadka noocyadiisa kala duwan ruuxii qaata nooc ka midana sida aan macnaha loo tacniifinayn wa anwaaci alaadaani waaliqaama aadaankiiyo aqiimada noocyadeeda kala gedisan bay la mid tahay kii qaata wa anwaaci nusuki min alifraadi walqiraani waaltamatuc noocyada kala gedisan walaysa maqsuuduna ila dikru hadyihi ila akhiri kalaami hadal aad u qiimo badan sooma hadalkaasi bacdulmulaaxabaat buu leeyay laakiin maqsuudkiisu waxa weeye masaa-isha noocan oo kale ah imaamkaagu hadduu qaato waa lagu raacaa hadal noocaasoo kalea ah waxaa iska leh alimaam ibnu cusaymiin caleyh raxmatullah kitaabkiisa uu ku sharxay buluuqulmaraamka muxuu ah Eh, muxuu ahaa fiqhu diljalaali walikraam iyo waxdaas kale walba diljalaali walikraam mxua fi sharxi buluuqi ilmaraam kitaab noocaas u oo kala dhiman isla meesha lafteeda hadal qiibado nocaas ku leey wa ficlan markaad madaahibta akhridana sidaasaad arkaysaa masaa-isha noocan oo kalea ah layskuma tabdiiciyo layskuma tafsiiqiyo laguma dagaalamo imaamkaa lagama goosto keliyata haddii uu laystusi karo war maxaa xoog badanna khayr haddii la fahmi waayena waa la wada socon qodobkaasi marka waa inuu ina dhaco masaajidda laga qunuudaay mushkiladu waa mudaawamada qunuudka ay daa'imayaan iskaaliyaduna mar labaad bay imaanoo ducadan meeshan ay geliyeenoo allaahuma ahdinii fiman hadayta kuma soo aroorin qunuudka salaada fajar daa'imidiisana waa kaa aan ka hadalay kulli daalika iyadoo jirto haddana imaamkaagu hadduu qunuuda waad qunuud warka intaa kusoo ururi hadduu qunuudo waad la qunuuday khilaafi mayse alkhilaafu sharun alkhilaafu sharun saas man khilaafu waa shar cabdullahi mascuud soo maahe cusmaan markuu afar ragcadood tukaday musaafirna ay ahaayeen nebigana uusan ku arki jirin cabdulaahi afartii waa la tukaday haddana wuxuu yidhi labadii ragcadood ee nebi maxamed la tukan jiray baa aleelahay dhaamay war cabdulaahi afarna waad la tukatay haddana waxoogaa waad daliilsantaysaba u jirta waabad isaga goosatid bale alkhilaafu sharun alkhilaafu buuq iyo qaylo lama kiciyo masaaisha noocan o kale masaaisha waaweyn oo culus ba haddii buuq la abuuraya laga abuuraa laakiin masaaishan oo kale dhib looma yeelo saas ma qolo kalea jirto oo iyaguna dhanac kala dhinac kale oo qoladan shaaficiyada khaasatan waxoogaa muqalidada ahe mutuunta taqliidiya masaa asalkeedii iyo adiladeedaba aan ka warhaniyse la isugu khilaafsanya ayagana hal mushkila haysata mushkilada haysata waxa weeye haddii imaamkii qunuudi waayo salaaday ka goosanaya waa qolo kaloo iyadana dhanka kala taaga war maxaad oga goosa xataa madhabka shaaficiga ah wuxuu qabaa inay tahay sunna muakada soo saas ma sunna muakada waajibna ma aha ruknina ma aha sharطina ma aha waa sunna muakada sunnooyinka muakadka ana cinda jamiici اlmadaahib waxaa lagu raacaa imaamkaaga ayadana waa nooca rag iska rag iska celiyo dagaal baa ku jira wailaa meel fiqhiya ma cuskana madhabi cuskan tahayna ma jiro imaamkaagu hadduu qunuudka ka tago inaad ka goosato ama inaad u aragto salaadiiba inay kala dhimanto si wax ka yihiin ama inaad u aragto ood qaylido ood buuqdoo tidhaahdo salaaddii waaba laxadayba nimanka salaaddii bililiqays oo bisinkii bililiqaystay oo muxuu ahay qunuudkii bililiqaystay oo salaaddii ebir ka dhig waa war caamo wey macnaa warkaas war saxama sidaas daraaddeed imaamkaagu hadduusan qunuudinna raac hadduu qunuudana raac masaladu halkaasay ku dilan tahay warkeedu ku idin yahay masaaisha laysku tabdiiciyana maaha anhu radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay aslam canhu dhaas waa anas anas waxaa laga warinaya ana anabiyu nabigu sal lay slam kaana inuu ahaa laa yaqnutu mid aan qunuudin ila idaa dacaa inuu u ducaynayo mooye liqowmin dad inuu u ducaynayo aw amase dacaa inuu habaaraya mooye calaa qowmin qowm korkooda inuu habaaraya mooye saxaxa waxaa saxiix xadiidka ibn qusayma ibn qusayma saxiixi markuu soo saaray kadib waay shaahid buu leeyahay min xadiidi abi hurayra cinda ibni xibbaan xadiidka abu hurayra wuxuu leeyahay kaana rasuulu lahi sal lay aslam laa yaqnutu fii salaati subxi nebigu ma qunuudi jirin salaada subax dhexdeeda ila an yadcuwa liqowmin aw calaa qowmin salaada subax ma qunuudi jirin ilaa inuu gaalo habaarayo ama dad muminiina u ducaynayo mooye xadiikaasi waa sugan yahay ibnu khusayma sidaa uu saxiixiye kadalika ibni xajar wuxuu leeyay xadiidka labadiisa dariiqba abu hureyre xadiikiisa iyo xadiiu anas labadoodaba markuu keenay kitaabkiisa diraayada wuxuu yidhi isnaadu kulli minhuma saxiix xadiikani muxuu kutusaya marka xadiidkani wuxuu kutusayaa qunuudka nebi maxamed sal ly aslam salaada subax uu qunuudi jiray waxay ahayd uun markuu qunuutu nawaasil buu ahaa qunuutu nawaasil muxuu yahay waa ama gaalaa la habaaraya ama dad muminoo dhibin baa loo ducaynaya soo ma qunuudkii salaada subax uu qunuudi jiray kaa un buu ahaa qunuutu naazila waxaan ahayn oo salaada subax ay gooni la tahay ma jiro muxuu radinaya marka xadiidkii ahaa lam yazal yaqnutu fii fi lfajri xataa faaraqa dunya xadiiskaasuu daciifinaya soma xadiiskaasuu daciifinaya xadiidkani waa sugan yahay kaasina waa axaadiistuu kaasi khilaafay bay ka mid ee xoojinaya xadiidkaa hore inuu daciif yahay saas way macnaha oo ducadan oo nawaasisha salaadahoo dhan buyuu ducayn jiray salaadda subaxna ka mid be lafdi kale waxaa ku yimi salaadda subax iyo salaadda maqribka kadibna wuu iska daayay sidaas daraaddeed salaada subax qunuudkeedu waa qunuudkii nawaasisha oo dhibaatadii muslimiinta haysay uu nebigu ka ducaynayey ama gaalo habaarayey ama mu'miniin dhiban buu u ducaynayey salaadaha kalena la mid bay ahaayeen qunuud salaada subax ay gooni la tahayna ma jiro xadiidkeeduna ma sugna xadiidkani macnahaasu kutusayamn wacan sacd bni aariqin alashtaci radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi liabii aabbahay waxaan ku idhi yaa abatii aabbahayow innaka adigu qad sallayta waa tukatay khalfa rasuuli rasuulilahi sal lay waslam nabiga gadaashiisaad ku tukatay wa abii bakrin iyo abubakar gadaashiis wa cumara iyo cumar gadaashiis wa cusmaana iyo cusmaan gadaashiisa wa caliyin iyo cali gadaashiisaad ku tukatay nebiga iyo afartiisii khaliif ayaad salaad ku xidhatay oo la tukan jirtay afa kaanuu miyay ahaayeen yaqnutuuna kuwa qunuuda filfajri salaada subax dhexdeeda miyay qunuudi jireen qaala wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiow muxdasun weye arinkaasi waa arin dib laga keenay rawaha waxaa wariya alhamsatu shantii baa warisay ilaa abaa daawuuda abu daawuud mooye xadiidku waa saxiixun calaa shari muslim sida xaafid bn xajar iyo keyrku leeyahy xaafidku wuxuu ku leeyahay fi kitaabihi nataa'ij alafkaar alkhaiibu albaqdaadi baa waxoogaa aariqin alashtaci buu waxoogaa yuu wuxuu yidhi saxaabinimadiisa lama hubo laakiin aad baa loo radiyey aariqin ashtaci waa nin saxaabi ah suxbadiisuna way sugan tahay fii saxiix muslim bayna xadiisiisu ku jirta isagoo nebiga ka warinaya sal lay slam aariqin ashtaci marka isagoo saxaabi oo nebiga la tukaday sal lay wasalam iyo afartii khaliif ee ka dambeeyey buu wuxuu leeyahay ayagoo salaada subax qunuudaya weligeed ma arkay saas maana ayb haddii nebigu daa'imi jiray salaada subax qunuudkeeda hadduu nebigu daa'imi jiray soo saxaabigani mar un kuma arkeen ille intaasuu la tukaday mar unbuu la kulmi lahaa nebigoo salaada subax qunuud ahayd taa waxay kutusaysaa inuusan nebigu daa'imi jirin hadday la yidhaahdaba uu qunuudi jiray kama soo qaat waxaa kaleeto iyadana kutusi afartiisii khaliif abubakar iyo saddexdii ka dambaysay ayaguna inaysan hadday qunuudi jireenna laazimi jirin haddii kalena maba ayna qunuudi jirin qunuudka salaada subax saasaana sawaabaho lagama hayo qunuudka salaada subaxe allaahuma hadinii fi man hadayta afarta khaliif lagama hayo saas man kutubta qaarkood waxaad ku arkaysaan qunuudka fajarku wuxuu ka sugan yahay cumar iyo cusmaan iyo cali wa ficlan sunan ulbayhaqi iyo kutub kale waxaa ku soo aroortay ayagoo qunuudaya laakiin qunuudka ay qunuudi jireeni ama waxaa soo aroortay bilafdin mutlaqa way qunuudi jireen salaada subax oo aan ku cadayn inay ducadan ahayd qunuudkuna soo macaani badan hadda maynaa usoo sheegi yaa imaa mutlaqan inay soo aroorto way qunuudi jireen macnihii qunuudkan aan la sii caddayn yaa imaa inay yidhaahdaan way qunuudi jireen qunuudkoodii lafdigiisiina la soo guuriyo sida cumar oo kaleeto qunuudka lafdigiisa marka la fiiriyana allaahuma hadinii fii man hadayta ma ahe waa qunuudkii naasilada cumar bn khaaab radiallahu canhu xilligii muslimiinta iyo islaynayeen gaaladu abuubakarna markii murtadiinta lala dagaalamayo musaylimat lkadaab iyo lala dagaalamayay ayay qunuudi jireen qunuudkay qunuudi jireenna qunuutu nawaasil bu qunuudda salaada subax bay qunuudi jireen haddiiba la yidhi fuqahada shaaficiyadu qaarkood waxay u qaateen inay tahay inay dhihi jireen allahuma hdinii fiman hadayta oo ay tahay qunuudkan hadda qunuudka loo yaqaan saasna maaha yaa imaa qiraa'aday dheerayn jireen in laga wado yaa imaa qunuudkay kasoo arooray inuu ahaa qunuutu nawaasil laakiin qunuudkan salaada subax shaaficiyadu ay laasimtay bilafdihi lagama hayo khulafaa rashidiin allahuma sanad daciifa oon sugnayn oo inoo soo socda baa qaarkood kaga soo aroortay laakiin dacfi xoog badan baa ku jira waana tilmaami doona insha allah tacala saas daraaddeed baa ibnuqayim caleh raxmatullah hadyigiisa markaad akhridaan baa waxaad leedihiin wuxuu leeyahy qunuudka saxaabada laga wariye waa laba nooc qunuutun cinda anawaazil waa mid sida sidiiqa iyo cumar iyo yani qunuudkoodii iyo mid mutlaq ah oo aan la jeegin oo markaasi duco iyo sanaa iyo laga wado ama dhulul qiraa'a laga wado saas man an xasan bni caliyin radi marka wuxuu yihi waa muxdas buui sooma qaala ay bunaya muxdas waa hay dib laga keenay hay dib laga keenay macnaha wuxuu ka wada waa shay intaasi aynan ogeyn qunuudkan salaada subax la laazimayo maynan ogeyn nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu aleyh afartiisii khaliifna mayna ogeyn waa wax dib laga keenay ayib ma dhihi karnaa marka dadka qunuudkaas samaynaya waa mubtadica ma dhihi karnaa hadalkii ibnulqayimi hadda aan sheegayna muxuu ah somahan bidca lama dhigara maahayn masaa-isha noocan oo kale ah xataa haddii bacdu alculamaa laga helo ama bacdu salaf inay bidco ku itlaaqeen macnaheedu ma aha ruuxa samaynaya ku qanacsane diin ahaan ugu qanacsan ee daliilku ku qanciyey waa mubtadic ma qabaan lanna fari baa u dhaxaysa waana fari muhimo in la fahmo u baahan in shayga ama ficilka lagu itlaaqo wasfi bidco ama wasfi kufri la siiyo iyo faacilkiisa in wafi mubtadic iyo wafi kaafir la siiyo soo laba masle ma gala saasa man haddii adiga qanaaca ahaan ay kuu muuqato waxaana inuu daliilka khilaafsan yahay laa maanica inaad ku ilaaqado waa bidc waa muxda laakiin saaxibkiisu hadduu mutaawil yahay oo sida masaladan oo kaleto adiladeeda sugnaanteeda laysku khilaafsan yahay mas'ale khilaafkeeduna saa'iq uu yahay ay tahay saaxibkiisa waa mubtadec ma dhiikata haddaad saa ku dhahdana manhajkii salafka bilkaamil waad khilaafsantah masaaisha noocan o kale ayagoo isku khilaafsan bay haddana sidaa walaalo ku ahaayeen oo aynan macnaa waxa weye istabdiicin jirin macnaha qaala wuxuu ihi ey bunaya wiilkaygiiyo muxdatun waa shay dib laga keenay war waxaa wariya xadiidkaasi alhamsatu ila abaa daawuuda mooyaane wacan ilxasan ibni caliyin radi allahu canhuma xasan ibni caliyin bn abi aalibin radi allahu canhuma waxaa laga warinaya anahu isagu qaala inuu yidhi callamanii waxaa i baray rasulla sal sl rasul alle wuxuu i baray kelimaatin kelimooyin kelimooyinkaasoo aquuluhunna aan dhahayo fii qunuutilwitri witirka qunuudkiisa witirku garoo salaatuleylkaaga ragcadda ugu dambaysa salaadda habeenkii aad tukan ragcadda ugu dambaysa ducada aad ku ducaysa ayb nebigu wuxuu i baray buu kelimaatin oo aquuluhunna aan dhahayo fii qunuutilwitri lwitri witirka qunuudkiisa dhexdiisa oo maxay kelimaadkaas allahuma hdinii fii man hadayta wacaafinii fii man caafayta watawallanii fii man tawallayta wbaarik lii fima acطayta waqinii shara ma qadayt fainaka taqdii walaa yuqضى calayk inahu laa yadilu man waalayta tabaarakta rabbana watacalayta rawahu hams allahuma allahyow ihdinii allow i hanuuni xaqa itus ina waafaji fii man duul dhexdood hadayta aada hanuunisay dadkaagii aada hanuunisay ehelkaagii ikhtiyaartii ambiyadii rusushii sidiiqiintii shuhadadii mu'miniintii dadkii aada hanuunisay ilaahu igu daro sidoodii oo kale xaqa itus ina waafaji dadka qaarkood waxay akhriyaan fii man haadayta macnuhu waa hallaabaya macnuhu halaag buu isu badeli ah, ilaahu dadkaad halaagta dhexdooda i hanuun akhtar wey marka sidoodaba carabigu waa khataro waxaa laga yaabaa xarako aad badishay ama hal xarafood meesha kusoo kordhisay macnihii cagsigiisa inagu samaysay ama hal shad ah ood samaysay baa laga yaabaa macnihii macno ka soo horjeeda inay keento saas daraaddeed waa in aad islaaliso wacaafinii allow icafi ama icaafi fii man dad dhexdood caafayta aad caafiday ilaahu dadkaad caafiday ila caafi addoommadaada caafi watawallanii allow awliyadaada igu darway ijeclow oo ixiso oo ii hiili oo ila jir kulli dalika macaana watawallanii fii man tawallayta dadkaad jeceshahayeed la jirto kuwaa dhexdooda ilaahw anigana ijeclow oo ila jir waay wabaarik allow barakay lii aniga waxaad ii barakaysaa fii maa actayta waxaad siisay waxaad ilaahu isiisay xoolo caruur cimri camal diin waxaad isiisayna ilah ii barke waqinii allow i ilaali shara maa qadayta waxaad xukuntay sharkiisana allow iga ilaali yacni qadahaagiiyo qadarkaaga waxyaalahaad qorshaysay iyo maamulkaagana kiisa sharka ah ee dhibku ku jira allow iga ilaali dhibkii sharku isma mutanaadifaan maaha shaygu isagoo dhib leh baa haddana laga yaabaa inuusan shar maxdi ahayn fainaka adigu allow sadaasi fainaka kutubta qaarkoodna waa ka gooyaan qaarna way ku daraan wasawaabu in lagu daro fainaka adigu allow taqdii waad xukuntaa walaa yuqdaa calayka korkaaga laguma xukumo ruuxna xugum kuma saari karo waxaadan ogeynna ma fulhayo ruux ma xukumi karo adiguse laakiin saa doonta ad xukunta inahu laa yadillu ma dulloobo meeshaana waawgaa ku jirta wainahu in la yhahda fiican wawdaasi way sugan tahay wainahu amar iyo shanigu waxa weeye laa yadilu ma dulloobo man waalayta cidda aad la jirteed jeceshahay cidda adig xigta iyo awliyadaadu ma dulloobaan ayb walaa yacizu man caadayta iyadana riwaayadka ku saarno tabaaragta waad kor ahaatay waad khayrkaaga iyo barakadaadaa badatay wey rabbanaa rabbiga now wa tacaalayta waad saramartay daatan wa macnan wa sifatan intaba wa majdan waad u saramartay waxaa wariyey xadiidka alhamsatu santi baa wariyey wazaada wuxuu siyaadiyey alabaraaniyu abaraani wuxuu siyaadiyey walbayhaqiyu iyo bayhaqi waxay siyaadiyeen walaa yacizu ma cizoobo oo sharaf ma helo man caadayta cidaad la colowday cid aad nacday ood col la noqotay kaasi marnaba ma cizoobayo ziyaadada dabaraani iyo bayhaqi ay soo saareen ibnu xajar wuxuu leeyahay ziyaadadaasi way sugan tahay xadiidka kadalika albaani wuxuu leeyahay way sugan tahay alimaamu nawowi baa ziyaadadaa inkiray kamaa fii rawdatihi waana la radiyey ah, iyaadadaas u daciif laakiin waxa weyaan sawaabka way sugantaha iyadan walaa yacizu man cadayt zaada wuxuu ziyaadiyey annasaaiyu nasaai wuxuu ziyaadiyey min wajhin aakhara weji kale fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa waxuu ku ziyaadiyey dariiq kale iyo weji kaleo xadiidka uu ku wariyey ayuu isaguna wuxuu ku ziyaadiyey xadiidka markuu ducada gabagabeeye kadib wasala allahu tacaala cala anabiyi ah, wasala allahu alla ha ammaano tacaala korhaya cala nabiy nebiga korkiisa ha ammaano asalaatu min allaahi asanau cala cabdi somay abulcaliya alriyaaxi aarkiisa ayb salliga ducadaa witirka markaad intaad ducaysato salliga ma lagu khatimiyo ma sugan tahay mise lagu khatimi maayo masaladaasi waxa weeye xadii marfuuca kuma sugna xadii marfuuca xadiidka marfuuca wuxuu ku egyahay ducada dhammaadkeed laakiin salligu lama socdo xadiidka marfuuca ziyaadada nasaa-ina waa daciif maxaa yeele waa munqaطec sida xaafid ibn xajar uu talkhiiska ku leeyay isagoo imaamu nawowi radinaya ayaa wuxuu yidhi imaamu nawowi baa wuxuu yihi majmuuca wuxuu ku yidhi almajmuuc sharxu lmuhadabka wuxuu ku yidhi salliga meesha iyada in la geliyo way sugan tahay waa xasanun saxiix ibn xajar baa radiyo wuxuu yidhi xasan iyo saxiix doona meel uma yaallaan xasanna ma aha saxiixna ma aha bal huwa munqaicun waa kala go-anyaho sanadkiisu waa daciif leanna waxaa ku jira cabdullaahi ibni caliyin xasan ibni caliyin muusan soo gaadhinoo mayna is-arkin warka waa kala go-anyahay sanadkiisu marka salliga in meesha lagu daraayo xadiidka marfuuca iyo ducada kuma jiro marfuuca laakiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen meesha in lagu daraayo waaba bidco warkaasina saxma warkaas saxmaho sida sawaabka waxa weeye in salliga la geliyo ducada qunuudka gadaasheeda in salliga la geliyo waxay ka sugan tahay saxaabada qaar ka mid a nebiga ma gaadhsiisna oo xadiiska marfuuca kuma jirto lakiin saxabada qaarkood bay ka suganta oo waxaa ka mid a ah saxabada ka suganta maala ninka la yidhahdo abu xaliima mucaad alqaari dadka ayuu qunuudka tukin jiray bisha ramadaan salaad taraawiix haddaan dhahay buu tukin jiray markuu qunuudka gebagabeeyo ducadana nebigu ku sallin jiray waa axaabi waxaa soo saaray aarkiisa qaadi ismaaciil ibnu isxaaq iyo ibnu nasrin baa soo saaray waana saxaabi saqiirow ibnu khusayma wuxuu isaguna soo saaray ubay ibnu kacbin ubay ibnu kacbin markii uu dadka tujin jiray isagana taraawiixda fii qiyaami ramadaan qunuudka aakhirkiisa inuu nebiga ku sallin jiray soma waa kuma ubay ibnu kacb waa waktiga cumar marka laba nin oo saxaabadii ka midaan ka haynaa ficilkooda ku haynaa soma aahaar badanoo salafka ka suganna waa jirtaa mar hadday sidaa tahay salliga in meeshaa la geliye ziyaadada iyadaa bidco weeye lama dhihi kare waa mashruuc laa basa in la geliyo lanna waxa weyaan saxaabadiiba qaar ka mida ah hadday ka sugan tahay dikri asal ahaantiisu suganna uu yaho salligii nebiga uu yahay meeshaa in la geliyaa maanic ma jiro saas man ayb marka waa xadiis ahaan uma sugna oo mar rafcigeedu ma sugna laakiin waxa weyaan haddii la geliyo saas male zaada wuxuu ziyaadiyey annisaa'iyu nasaai wuxuu ziyaadiyey min wajhin aakhara fii aakhirihi wuxuu ku ziyaadiyey wasala allahu tacaala cala anabiyi wuu ku siyaadiyey macna ayb walilbayhaqiy waxaa u bayhaqi can ibni cabaasin xaaluu ka warinay qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu ahaa he yucallimunaa midna bara ayuu ahaa ducaa'an duco ducadaasoo nadcuu bihi aan ku ducaysanno filqunuuti qunuudka dhexdiisa oo min salaati subxi salaada subax ka ah salaada subax ka ah oo ducade wey marka allaahuma ahdinii fii man hadayta allaahuma ahdinii fii man hadayta ducadaa wey macna wa fii sanadihi sanadkiisa waxaa ku sugan markaa dacfunbaa ku sugan buuri waa goorma waa markii la yidhaahdo yani tucallimunaa ducaaa nadcuu bihi fi lqunuuti min salaati subxi ila xadiidka xasan ibnu caliyin horee sugan muxuu yidhi kelimaatin aquuluhunna fii qunuuti lwitri kelimaadkani qunuudka witrkay ku sugan yihin amaa salaada subax in la geliyo xadiidkeedu ma sugna min xadiidi cabdilaahi bni cabaas waa daciifo waa kan uu xaafid ku fii sanadihi dacfun saas man dacfiga sanadkiisa ku jirana waa ka soo socdeen tilmaamayna xaakim baa sidoo kale qunuudka wuxuu ku soo saaray kharij almustadrak wuxuu leeyahay waxaa ku jira sanadkiisa min xadiidi abi hurayra markuu yahay xadiidkani nin la yidhaahdo cabdulaahi ibnu saciid almaqburi oo aabbihii ka warinaya cabdulaahigaana waa matruuk waa matruuk yani xadiiskiisu waa daciif jiddan markuu yahay kan hadda meesha inoo yaallo xadiid cabdulahi ibni cabbaasana sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibni hurmuz oo xaafidku uu leeyahay yaxtaaju ila alkashfi can xaali waa majhuul saas daraaddeed ba alxaafid ibn xibbaan wuxuu yidhi salaada subax in meesha lagu sheego lafdigani wuxuu leeyahay waa hayru maxfuud waa shaad buu leey ah, ibn xibaan waa haafici muxadisiinta shaaficiyadooda salaada subax in halkan lagu sheegaayo hayru maxfuud weeyaano waa shaad waa daciif wey macna xadiidku muxuu ku yahay maxfuud ku yahay fii salaati alwitri soo ma ducadani marka witrka iskale witirka ama taraawiixda ha noqda ka ugu dambeeya ama gooni kaad u tukanaysaa noqdo witirkaa marka la keliya amaa in witirka inta laga raro kadibna salaada subax loo raro oo allaahumma hadinii fiman hadayta lagu ducaystaaye oo la yidhahdo waa qunuudkii nebigu weligiiba uusan ka tegin masalada waa masaladan soo sheegno daliil bay u shaaficiyadu axaadiistan daciifkaabay ku dhiseenoo subxiga meesha geliyey mana sugna bishahaadati culamaai shaaficiya almuxadiiin ma sugna lafdigaa meesha in la geliy ma sugna in qunuudkii witirka lasoo soo qaato salaada subax la geliyana daliil bay u baahanta sooma haddana ha ahaatee ha la geliyo in la laazimo la yidhahdo waa qunuudkii nebigu ula jeedayna daliil kale u baahanta soma marka allahuma hdinii fii man hadayta in la laazimo salaada subax xataa hadaad aragta inuu qunuudka loo baahan yahy in la laazimo maaha marku duce ka tag ducooyin kale haddaad doonto ku ducee ah, ducadan witirka marka ayadu waa mashruuc witirka ducada gadaashiisa ah bacdu lmuxadiiin weliba waxay qabaan fuqahadu inaan la laazimin qaarkood waxay leeyihiin bisha ramadaan niskeeda dambe unbay khaas ku tahay han iyo tobanka hore la qunuudi maayo wasawaab in labadaba ramadaan oo dhan in la qunuudo haddii qunuudka la wadayo sidiisu ku fiican ya waxa weye in marna la qunuudo marna laiska daayo si dadka caamada loo baro qunuudku inuusan laazim ahayn qunuudku he inuusan laazim ahayn ilan caamadii haddaad mar walba u qunuudaan waxayba u arkayaanba qunuudku inuu salaadda taraawiixda ka mid yahay maalinta dambe haddii laga tago dadkii waaba dagaalsan yihiin maxaa masaajidkan masaajidkan aan ducadaba lahayn muxuu ah nimankan haddama qunuudkiiba usoo dhigtan bay leeyihin marka si dadka loo baro waa in qunuudka marna laga tago salaada macnaha taraawiixda marna la qunuudo si dadku u bartaan inay tahay lagana tegi karo lana samayn karayo masale kale culimmadu baraarujinayaan sheekh ibnu cuthaymiin iyo keyrkiiyo qunuudka salaada muxuu ahaayey witirka salaada witirka qunuudkeeda in la dheereeyana hadyigii nebiga ma aha taas hadyigii nebigu waxa wey waa ducadan gaabanee jaamicada ah ayadoo dhan laba daqiiqo kaal qaadan mayso soma haddii waxoogaa lagu darhayo xataa ibnu cuaymiin wuxuu le bal shan daqiiqah laga dhigo aleh ramatullah laakiin han iyo afartan daqiiqo sheekh sudays han iyo afartan daqiiqo oo marba luku istaag oo rafaad hadyigii nebiga ma walow xaramaynka ha lagaga dhaqmo laakiin waa khilaafu hadyi nebiy sal lay slam sidaana waxaa qiraya culimmada mucaasiriinta ah ibnu cuaymiin baa qiraya kitabka hadda idin sheegay buu ku qoraya sheekh bakr abu zayd caleh raxmatullah isagana wuxuuba ka leeyahay waa maqaal aad u qiimo badan culimo badan baa rajeen cbdul xuseen cabaad sheekhanagii ilaahay tabaarak watacala ha xifdiyo asagana maalin dhaweydon madiine tagnay oo la weydiiyey majlis aan joogay wuxuu leeyahay waa bidca aan sugnay aimadana waa inay joojiyaan buu leey marka marqaankan faraha badan sunnada in lagu xadiday u baahantay hada bilahi towfiq wsal allah wslam ala nabiyina muxamed wcala ali saxbi wslm